alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wa salama tasliima kaiira waxaa inoogu dembeeyey qisada ku saabsan cali bn abi aalib radia allahu canhu ardaah waxa uu yidhi kuntu ida samictu min rasuuli illahi sala allahu alay wasalam xadiida nafacanii allahu bima shaa an yanfacanii biha waxaan ahaan jiray markaan ka maqlo rasuulka sala allahu aley wasalam xadiid ilaahay waa igu anfici jiray qadarka uu ilaahay doono inuu igaga anfaco ayuu igaga anfici jiray wa idaa xaddaanii hayruhu istaxlaftu haddii cid kale rasuulka sala allahu aleyh ay iga sheegto waa dhaarin jiray inuu nabiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam baan ku dhaarin jiray fa idaa xalafa lii saddaqtu markuu ii dhaarto waa rumaysan jiray yacni markaasaan ku camalfali jiray oo qaadan jiray wa xaddaanii abu waxaa ii warramay bakar ayaa xadiis ii sheegay wa sadaqa abubakrin abuubakarna run buu sheegay wa dakara xadiisa salaati tawbati almashhuur waxaanuu sheegay xadiiskii ku saabsanaa salaadda towbadda marka la toobad keenaayo salaad la tukado oo deedna ilaahay la dembidhaaf weydiisanayo xadiis caynkaa ku saabsan ayuu u sheegay xadiiskaasoo almashhuurka caanka ah lafdiga xadiisku wuxuu ahaa inta hore inoo soo sheego kale markuu sheegay qaala wuxuu yidhi abubakar samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul ma min rajulin yudnibu denban uma yaquumu fayatadaharu uma yusallii uma yastakfir allaha ila gafara allahu lah ma jiro nin dembaaba dembi oo dabeedna kaco istaaga oo tahaaro qaata oo tukada oo ilaahay dembi dhaaf weydiistay inuu ilahay u dembi dhaafo mooyaane yani shakhsi kastoo caynkaas sameeya ilahay dembigiisa waa dhaafaa xadiisku waa xadiiskaas weeye waxaana xadiiska soo wariyey tirmidi iyo abu daawuud iyo ibnu maajah iyo imaam axmed iyo wakayruhum xadiiska xaafid ibnu xajar waa taxsiininayaa fatxulbaariga dahabina waa taxsiininaya tirmidina waa taxsiininaya albaanina waa saxiixinaya ha yeeshee culamada qaarkood baa daciifiyey oo alimaam albukhaari xadiiska waa cilleeyey sida muxaqiqa laftiisuba uu soo naqlinaya waxaanu markaa tilmaamaya xadiisku inuu macluul yahay o aanu sugnayn marka haddii uu xadiisku sugnaado wuxuu markaa noqonayaa mas'alada uu sheikhu sheegaayey mid loo soo qaadan karo waaye afartii khulafaa uraashidiinkaba waa maray waxaanu u tartiibiyey siday u kala fadli badnaayeen waaftaa huwa wabnu cabaasin wagayruhuma biana almutawafa canha ida kaanat xaamilan tactadu abcad alajrayn wuxuu fatwooday cali bn abi aalib wa bnu cabbaasin iyo cabdullahi bni cabbaas wa calamun bilhalaba oo iyadoo cabbaas uu inamo badan lahaa toban inan uu dhalay haddana marka la itlaaqo ibnu cabbaas waxay ku dhacaysaa cabdullaahi bay ku dhacaysa isagay haalib ku noqotay wakayruhumaa iyo cid kale oo aan labadooda ahaynba waxay fatwoodeen bianna almutawafaa canha gabadhii ninku laga oofsaday ee ninku ka dhintay idaa kaanat xaamilan markay ahaato mid uur leh tactaddu abcad alajrayn waxay ciddo tirsanaysaa labada muddo ta fogaanshaha badan walam yakun qad balagathum sunnatu rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam manay ahayn qaar ay soo gaadhay sunnadii rasuulku sala allahu aleyh wasalam fii subaycat alaslamiya oo ku saabsanayd shaniga ama xaalka subaycat alaslamiya ku saabsanayd subaycat alaslamiya waxaa qabi jiray nin oo la odhan jiray sacd bnu khawlah walakina albaa'isa sacd bnu khawlah yarsi lahu rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam an maata bimakka waa saxaabiga muhaajirka ah ee xadiiskaasi uu ku yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam muu jeclaysan inuu ku dhinto sacd ibnu khawla maka inuu ku dhinto ma jeclayn oo saxaabada muhaajiriinta ah maadaama maka ay uga hijroodeen liajli illaah dee maka inay ku nagaadaan oo degaan mid u bannaanayd ma ahayn saas aawadee xadiiska saxiixaynka waata ku timi inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yamkusu lmuhaajiru bacda qada'i nusukihi alaasa layaal wuxuu ku nagaanayaa ninka muhaajirka ahi markuu nusugiisa guto dabadeed ama xaj ama cumro saddex habeen buu joogayaa kama badsanayo xadiiskuna bukhaari iyo muslim baa ku sugan marka hijradoodii inay ku noqdaan waxay ahayd shay mamnuuca maka inay degaan markaa mid u bannaan may ahayn marka inuu ku dhinto iyadoo ikhtiyaarkiisa ayna ku dhicin iyadoo ikhtiyaarkiisa aynay ku dhicin haddana inuu ku dhinto lama jeclaysan nebigu sala allahu aleyh wasalam si hijradu ugu dhammaystiranto oo kaamil ay ugu noqoto marka ninkaasaa qabi jiray wuxuu ka dhintay subacat alaslami iyadoo uur leh uurkeeduna dhow yahay markuu dhintay dabadeed baa maalmo kooban waxawaalay labaatan maalmood meelahaas ah ama ka yar ayay ku umushay labaatan agagaarkeed ah subaycat alaslamiya waxay isu qaadatay inay caddad baxday kanad faqiiha inay caddad baxday isu qaadatay dharkii dharkii khidmaday iska dhaafto dharka caadiga ee dumarku ay qaataan ayay markaa qaadatay waxaa ku soo baxay abusanaabil ibnu backak saxaabiga la yidhahda ku soo baxay wuxuu arkay inaynay basaasnayn ee dumarka caadigii dharkay sitaan inay sidate ixdaad aanu ka inaanu ixdaad ka muuqan ayuu arkay dabeedna wuxuu yihi waxaad doonaysaa inaad guursato waana ogyahay dee inay markaa umushay waa ogyahay ma guursanaysid buuri wallahi ma guursanaysid ilaa afar bilood iyo toban habeen ay ka soo wareegaan ma guursanaysid gabadhi waa yaabtay isla markiiba nebigii bay qabatay calayhi salaatu wasalaam oo xagga nebigay aaday qisaday u sheegtay iyo wuxuu abusanaabil ku yidhi dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kadaba abusanaabil abusanaabil been buu sheegay bimacnaa qalad buu sheegay alkadib waa maxay waa alikhbaar bima yukhaalifu alwaaqic waa in laga warramo wax waaqica khilaafsan ama ka warrankaasi bareer ha ku dhaco ama markaa kam ha ku dhaco oo waxaa kale jira kadibu camdin iyo kadibu khata saas aawadeed baa xadiidka ay ku soo waciidka sheegaayey man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa maqcadahu min annaar culammadu waxay yidhahdeen mutacammidan qaydkaa ah waxaa laga qaadanaya inaan kadibka asal ahaan loo shartin tacamud oo xataa haddaan loo badrhiirinoo loo qasdin inay kadib noqonayso ka warran kastoo laga warramo wax waaqica khilaafsan waa kadib sawaan waqaca biqasdin aw biduuni qasd laakiin ta'siimka iyo dambaajinta iyo waciidadu waxay ku xidhan yihiin tacamudkay ku xidhan yihiin kadibnimadii laakiin rafcin maayaan waaya markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi kadaba abu sanaabil waxaanu u sheegay inay caddadbaxday oo hadday doonto ay guursato xadiisku tilmaamaya waa kaas xayu aftaaha nabiyu sala allahu aley wasalam goortuu nabigu uga fatwooday oo uga jawaabay bianna ciddataha wadcu xamliha inay ciddadeedu tahay inay uurkeeda dhigto uurkeeda inay dhigto waayahay masaladan ku saabsan abcadulajalayn mala shalay waaba sheegnaan filayaae waxay tahay labada aayadood ee ku soo arooray mawduuca ee mid waliba wejina caam ka tahay wejina khaas ka tahay baa keensatay inay culammada qaarkood oo cali bn abi aalib iyo ibnu cabaasba ka mid yihiin ay yidhaahdaan abcadulajalayn sababtuna waxay tahay xadiiskuma soo gaadhin labada aayadood markay eegaan aayatulbaqara iyo aayatu nisaai suqra ama suuratu alaaq nisaai suqra iyo nisaai lkubra baa kale jira suurat alaaq waxay u yaqaaneen saxaabadu oo kale ku ilaaqi jireen annisaai suqra suuratu nisaagii yarayd waa suurat alaaq wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun waxay sheegaysaa hadday gabadhu uur leedahay ama ha la furo amaba ha laga dhintee inay ku cadadbaxayso urka inay dhigto dhicis iyo dhammays kay doontaba ha ku dhigtee farqi ma kale laha waxay dhigaysaa hadduu mar shakli insaan leeyahay inuu markaa dhicis yahay iyo inuu dhammays yahay farqi ma kale inuu nool yahay iyo inaanu noolayn farqi ma kale leh yacni mar layba waxay noqonaysaa xukunku inuu saa noqonayo waayahay aayadda kale waxay sheegaysaa wladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wacashra marka labada aayadood mid waliba wejina caam bay ka tahay wejina khaas bay ka tahay mid waxay ku caam tahay tii la furay iyo tii laga dhintay labadaba caam bay ku tahay waa aayat alaaq waxaanay khaas ku tahay biulaati tii uurka lahayd iyo tii waxa weeye e, aan uurka lahayn mid walba caam bay ku tahay waxayna khaas ku tahay tii laga dhintay lafdigeed waa caam waladiina yutawafawna minkum bacdigood uur bay leeyihiin bacdigoodna uur ma leh marka mid waliba wejina caam bay ka tahay wejina khaas bay ka tahay midkood ta kale in lagu khasiisaa kama awlaysna cagsiga in laga dhigo tan kale iyada lagu ama qariino kale aan la helin waayahay qariinada kale waxay noqon kartaa mid inuu galay takhsiis la ysla ogol yahay midna wax takhsiisoo galay aan la helin qariin noqon karta daliil kale furto haddii la helona waxay noqonaysaa daliilkaa in la raaco marka xadiiskani daliilka kale furanaya buu ahaa xadiisku maadaama aanu soo gaadhin cali bn abi aalib iyo cabdullahi bni cabbaas maadaama xadiisku aanu soo gaadhin waxay yidhahdeen si yaqiina si ay ugu cadadbaxdo waa in markaa labada ta dambaysa mar walba la ictibaariyaa oo waa in labada aayadood midnaba aynay qabsan ta hore markay ka baxdo tii dambe haddana waa inay tirsataa ilaa ta dambe dhammaanayso waa si yaqiin si hubaal ah ay ugu cadadbaxdo marka abcadulajalayn siday u yidhahdeen waa saas wey marka xadiiskii maadaama aanu soo gaarin waxay u noqdeen aayadihii waxaanay raaceen weliba ixtiyaadka alixtiyaad bay raaceen marka xadiis ka qarsoomay cabdullaahi bnu cabbaas iyo cali bn abi aalib ayuu halkaana tusaaliyey waayah wasfiga xaamilan muxuu shiikhuu odhan waaya xaamilatan waa wasfi khaas ku ah dumarka hadduu wasfigu khaas ku yahay lama raaciyo miya markaa calaamadda faariqada ta lfaariqa hmm. waa garta kulli xaal wasfiga hadduu khaas ku yahay waxaa mashhuura inaan markaa taa ulfaariqa la raacin lakiin waxaa soo aroortay tadhalu kullu murdicatin cama ardacat murdicinna lama odhana murdicatin baa la yidhi taa ulfaariqa lagu daray irdaacuna waa wasfi ku gaara dumarka way raggu xuma nuujiyaan maadaamay sidaas tahay sababta ta'da loo raaciyey fii afsaxi kalaami wa ablaqihi waa maxay taasi waxa weeye culamada qaarkood waa ishkaal gelisa liajli daalika ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen oo uu ibnu maalik ka mid yahay haddii loo jeedo wasfiga khaaska ku ah dumarka haddii loo yacni waa ka suuragaloo shanigeedaa saasa ah haddii loo jeedo taada laguma daro alxaa'id baa la yidhi waxaa loo jeedaa waa baaliqa ah. yumkinu minha alxayd waxaa ka suuragala ah inay xaydo laakiin hadday xaydkii ku guda sugan tahay muraadku ma aha laakiin waxaa looga qastayaa bimacnaa baaliqa sha'nuha alxayd sifadeeda ayaa xayd ah oo waqtiyada qaarkood baa xaydku ka suuragal yaho ka yimaadaa haddii sidaa looga jeedo ta'da lama raaciyo waa sida haalibkaa ah. waxaa la mida marka waxa xaamil waxaa la mida taaliq waxaa la mida awsaafta kale la midka ama haddii loo jeedo mutalabisay ku taho hadday ku dhex jirtaa haddii laga tilmaamaayo waa in lagu daraa haddii la sha'nuha alirdaac haddii looga jeedo inay wax nuujisaa suuragal ah laakiin haday ku guda jirtaa lagama tilmaamaayo marka waxaa la odhanayaa murdic sida haalibkaa laakiin haddii looga jeedo afkay hadda ugu haysaa oo hadday nuujinaysaa waa mutalabisa bilirdaac fi lxaal haddii sidaa laga tilmaamaayo lazman waa in lagu daraa buu tada ibnu maalik wuxuu ka dhigay markaa waajib in lagu daro waatuu ku yidhi kaafiyadiisa wamaa min asifaati bilunha yukhaas can in istagna liana lafda nas waxayu macna lficli yunwata tarid kadii hadan murdicatun iflan welid yani wixii sifaadee ee dumar lagu gaar yeelay can ta'in istahnaa lianna lafda nas ta waa ka maarmay waayo lafdigaaba iskaga cad markaad tidhaahdo waa murdic waxaa la yska garanayaa inaanu markaa nin ahayn cidda wax nuujinayse gabadh inuu yahay waa la garanaya qof dumara inuu yahay waa la garanaya saas aawadeed ta inaad raaciso tirahdo murdica uma baahna xaaje looma qabo sidaa markuu qaacidadii hore ku taqriiriyey beytka hore ayuu beytkii labaad uu khaas yeelay waxaysu macna alficli yunwataa tarid kadii hadan murdicatun diflan welid marka macnaha ficilka loo qasdaayo loo jeedo mutalabisay ku taho hadday ku dhex jirtaa marka laga tilmaamayo waxaysu macna alficli yunwataa tarid taadu waa soo arooraysaa kadii hadan tusaalaheedu waxay tahay in la yidhahdo tani berri ilmay nuujinaysaa majra alficli baa markaa la mariyey sidaad ardacat u odhanayso ama turdicu u odhanayso ayaad marka waxa tanna odhanaysaa murdica aad odhanaysa saas aawodee cibaarada aayadda ku soo aroortay waa baliiqa hooyadu ilmaha markaynay naaska afka ugu haynin oo aynay nuujinaynin nuujintii ilmaha waxaa dhici karta inay ilowdo ka mashquusho ya haddayna u bilaabin waa ka mashquuli kartaa waa ilaawi kartaa laakiin markay ilmihii soo qaado ilmihii naaskii qabsado isagoo naaskii jaqaya waxa ka mashquuliyay ku ilowdaa waayba ilowda inay ilmaba nuujinaysay waa wax aad iyo aad weyn marka waxaa laynoo tilmaamaya shiddada qiyaamadu inay aad u weyn hooyadii ilmaha nuujinaysa ilmuhu naaska qabsaday ee naaska nuugaayey inay ilma nuujinaysayba shidada maalintaa daraaddeed weynideeda daraaddeed inay kuba ilaaweyso taasaa laga tilmaamaya calaa kulli xaal masalada saddex madhab iskaga sugan xaaladda mutalabisada looga jeedo waxaa se ugu fiican qowlka odhanaaya jaaza wajaaza wey laakiin waa haalib in tada la ilxaaqiyo marka kale lafteeda waa dhacdaa tada in la ilxaaqiyo laakiin waa qaliil markan ay mutalabisada tahayna way badantaho waa haalib in la ilxaaqiyaa inaan la ilxaaqinno bannaan waxaana u daliila ah axaadiista faraha badan lee soo aroortay xaydka sheegaysaa midta ila socoto laguma arag hadday saxiixaynka tahay hadday kheyrkeed tahayba weliba ibnu maalikna wuxuu qabaa in waxaweye axaadiista sixaaxa loo xujaysan karo luqada oo sida saxiixa abuu qabaa marka axaadiistaasi madhabkiisa xujay ku tahay waayah waaftaa huwa wa wabnu cumara wahayruhum wuxuu fatwooday cali bn abi aalib wazaydun wabnu cumara iyo cabdullaahi bni cumar wahayruhum iyo culamo kaloo aan yaga ahayni oo ama saxaaba ama taabiciin ah sida ibnu cabbaas iyo taawuus iyo biana almufawidata gabadha mufawidada ah mufawada iyo mufawida labadaba waa la yidhaahdaa waawga la kordhigo ama la hoos dhigo haddii mufawida la yidhaahdo waxaa loo jeedaa fawadat amraha liwaliyiha arrinkeedii waxay u mas-uul uga dhigtay inuu meher magacaabo iyo inaanu magacaabin weligeeda ayay mas-uul uga dhigtay almufawada marka la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa fawadahaa weliyuha weligeeda tafwiid ku sameeyey oo yusami laha mahran wax mehero uma magacaabin bianna almufawidata idaa maata canha zawjuha gabadha mufawidada ah waa taa wax mehera aan loo magacaabin ama meher mucayana aan qabsan ee meher la'aan lagu meheriyey yacnii xoole lagu meherinaayo yadaan loo magacaabin ayaa caqdiga lagu xidhay guntinta guurka idaa maata canha zawjuha markuu ninkeedu ka dhinto falaa mahra lahaa wax mehera waxaa fatwooday cali bn abi aalib iyo zayd iyo ibn cumar iyo ibn cabaas iyo taabiciinta qaarkood walam takun balagathum sunnatu rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam manay ahayn qaaray soo gaadhay sunnada rasuulku sala allahu aleyh wasalam fii birwac binti waasha yani ku soo arooray barwac iyo birwac muxadisiintu badiba waxay u soo arooriyaan baadayna hoos dhigaan inkastoo culammada luqada qaarkood ay khata ku xukumeen ay yidhaahdeen muxadisiinta ayaa ba'da hoos dhigay luqadana wax wasnigaa ku yimi wax naadiraa la helay marka sawaabku wuxuu yahay bay yidhahdeen ba'da in la kordhigo calaa kulli xaal gabadha markaa la odhan jira barwac binti waashiq ama birwac binti waashiq sunnada ku saabsani may soo gaadhin saxaabadaas iyo taabiciinta saa fatwooday mas'aladan waxay ku saabsan tahay gabadh wax mehera aan loo magacaabin wax maala oo lagu meheriyey looma magacaabin markii guntinta guurka lagu xidhaayo waana laba wajiyo marka horeba jira in meher loo magacaabo iyo inaan meher loo magacaabin marka eh, labada noocba waa laynoogu sheegay marka qur'aanka ta hore waxaa laynoogu sheegay laa junaxa calaykum in allaqtum nisaa maa lam tamasuuhunna aw tafriduu lahunna farida waxay u dhacaysaa aw lam tafriduu lahunna fariida marka waa noocii almufawida nooca kalena aayadda kalea sheegaysa wain allaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahunna fariidatan fanisfu maa faradtum marka noocaa la yidhaahdo almufawida haddii la alaaqo aayaddaa oo waa in wax mehera aynay lahayn haddii sidaa lagu furo iyadoo aan meherna loo magacaabin lana taaban haddii laga dhinto ka waran iyadaan la taaban mas'alada ay ka hadlayaan ay leeyihiin meher ma laha cali iyo ibnu cabbaas iyo zayd iyo ibnu cumar iyo ay leeyihiin meher ma laha waa taas marka nafsulmas'ala waxaa la weydiiyey cabdullahi ibn mascuud dabeedna wuxuu yidhi aquulu fiiha bira'yi fain yakun sawaaban fa min allah wain yakun khaطa'an fa minii wa min ashayطaan wallahu warasuulu bari'aani minhu wuxuu idhi ra'yigaygaan ka odhanayaa hadday sawaab tahay xagga ilaahay bay ka ahaatay hadday khata'a tahayna xagga naftaydiiyo shaytaankay ka ahaatay waxay leedahay meherka dumarka iyadoo keli ay leeyihiin laa waksa fiiha walaa shatat bax ziyaadiyo nuqsaana ku jiraa ma jiro baxna way yeelanaysaa oo bimacnaa ixdaadkii bay la imanaysaa waa gabadh laga dhinto markuu sidaa u sheegay baa waxaa lagu yidhi gabadh markaa naga mida ayaa markaa waxa weeye saasoo kale ku dhacday dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa aad ka xukunto kaleu ka xukumay wuxuu ku yidhi marka cabdullahi mascuud waxay leedahay meherka dumarka iyadoo kali ay leeyihiin mahrulmisli bay leedahay dhaxalna waa leedahay ciddana waa ku sugantao waa inay markaa cadadbaxdaa ixdaad bay samaynaysa markaasaa nin ashjac ka mida ah wuxuu ku yidhi waxaan ka markhaati kacayaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam sidaa inuu ka xukumay fii birwaca ibnati waashiq marka cabdullahi bn mascuud aad iyo aad buu ugu farxay inuu intuu ijtihaaday xukunkiisu waafaqay xukunkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ayuu aad iyo aad ugu farxay marka xadiiskaasi inaanu soo gaadhin daraaddeed ayay markaa sidaa u yidhaahdeen oo masaladaa ugu tageen si xadiiska khilaafsan ay ugu tageen wuxuu sheikhu uhi raximah ullah wa hada baabun waasicun yabluqu almanquulu minhu can asxaabi nabiy sala allahu aleyh wuxuu gaadhayaa waxa la soo raray oo laga soo wariyey ama laga soo raray can asxaabi nabiy sala allahu aleyh wasalam saxaabada nebiga calayhi asalaatu wasalaam laga soo raray radia allaahu canhum ajmaciin cadadan kasiiran tiro fara badan buu gaadhaya jiddan oo aad iyo aad u badan wa ama almanquulu minhu ka la soo raray miyaa xaaluu noocaa ka mid yahay aanu xadiidku gaadhin caalimkaas ama imaamkaas can hayrihim cid kale waxaa laga soo rari miya oo aan saxaabada ahayn falaa yumkinu alixaadatu bih ma suuragal aha in la koobo farabadnida ay fara badan yihiin daraaddeed fa innahu uluuf kaa laga soo naqliyey cidda aan saxaabada ahayn laga soo raray ee axaadiista qaarkood ay ka qarsoontay waxay gaadhaysaa kumannaan bay gaadhayse kumanyaal bay gaadhayse wa haulaa'i kaanuu aclama alummati waafqahaha afqahaha wa atqaaha wa afdalaha kuwa aynu soo sheegnayna oo khulafaa uraashidiinka uu tusaaleeyey iyo bacdu saxaaba kale uu ku daray akhiiran waxay ahaayeen ummadda kuwii ugu cilmiga badnaa ugu fiqiga badnaa ugu taqwada badnaa ugu fadliga badnaa faman bacdahum anqasu minhum ciddii ka dambaysay yacni waa ka cilmi yar tahay oo cilmigooda ma gaadhayaan xagga nuqsaanta ayay marka uga dhow yihiin oo waa ka cilmi yar yihiin fakhafaa'u bacdi sunnati calayhi awlaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam wax ka midi ah inuu ka qarsoomo awlaa ayaa markaa dhowaansho badan oo hadday markaa ciddii ka fadliga badnaydee ka cilmiga badnaydba ka qarsoontay in markaa iyaga ay ka qarsoontaana waa dhici kartaa oo waxay noqonaysaa mid suuragal ah haddayba dhacday aclamka ciddii ahayd cilmiga badnayd inay ka qarsoonto cidda ka cilmiga yar inay ka qarsoomi kartana waxay noqonaysaa cala sabiil alawlaa waalaxraa waa tahaboonaanshaha badan ee dhowaanshaha badan falaa yaxtaaju ilaa bayaan uma baahna markaa caddayn uma baahna yani waaba iska caddee maxaa laga caddeeyaa waxaa la yidhahda tawdiixu alwaadixaat waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha waadixa in lasii caddeeyo oo lasii waadixiyaa waa min ashkali lmushkilaat waxyaalaha marka waxaw adag ee markaa badan way ka sii qarsoonaan badan waxaa dhici karta qofka markaa dee inuu caddayntuba ku adkaato ya haddii iminka lagu yidhaahdo iminka maalin inay tahy maxaad ku caddaynaysa dee markaad tidhahdo qoraxdii waa taaso dee waa taagantao waa bacad war maxaad ku caddaynaysaa lagu yidhahdo waad yaabaysaa soo maa ya yacani tawdiix markaa ziyaado aad ku sii darto waaba kugu adkaan kartaaba marka bayaan uma baahna faman ictaqada ana kula xadiisin saxiixin qad balaqa kula waaxidin min ala'imma ku kastoo ictiqaadiyo rumeeya anna kula xadiisin saxiixin in xadiis kastoo saxiixo qad balaqa uu gaadhay in xadiis kastoo saxiixii qad balaqa inuu gaadhay ka u rumeeya ama u qaba ama u ictiqaadiya kula waaxidin cid kasta oo imaamiyaalka ka mida inuu gaadhay ka u qabee saa u ictiqaadsan aw imaaman mucayanan ama imaam gaaro a'immada ka mida inuu gaadhay ka u qaba oo sidaa u ictiqaadsan oo le axmed imaam axmed xadiis isaga seegay ma jiro ruuxa sidaa u qaba ama yidhahda maalik xadiis isaga seegay ma jiro ama yidhahda bukhaari xadiis sheegay ma jire axaadiista nebiga dhammaan waa wada yaqaanay xadiis ka maqnaa ma jirin imaamkaasi ha ahaado imaam fi lxadiis ama ha ahaado imaam min a'immati alfiqhi matbuuciin imaam min a'immati alfiqhi almatbuuciin ku doona ha ahaado fa huwa mukhti'un khaطa'an faaxishan qabiixa yacni waa gafay wuxuu gafay gef faaxishan markaa fool xun oo qabiixan xun buu gafay waxaan sax ahayn oo caqlan wa sharcan aan jirin ayuu dee iska rumaysta waana ghuluwi uu ciddaa ku talax tegaayo ya xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam shakhsi mucayana oo wada koobay ma jiro hadduu jiri lahaa cid wada koobtay abubakar iyo cumar baa koobi lahaa manay koobin mar haddii abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali iyo ibnu cabaas iyo ibn mascuud iyo abu hurayra mid walba axaadiista nebiga sala allahu alay wasalam wax ka mida ka qarsoomaysa weliba khaasatan khulafaa raashidiinka ku kaaftoon ya abu hureyre wakhti dambuu markaa islaamo islaamnimadiisa waa dambaysay intii baa ilaahay u barakeeyey ya khulafaau raashidiinkii mar haddii axaadiistii nebiga sala allahu alay wasalam wax ka midi ka qarsoomaysay oo cid markaa darajadooda aan gaadhsiisani ay u sheegaysay oo ku baraarujinaysa waxay ku tusinaysaa cid kale oo aan cilmigooda gaari karin iyo fadligooda inay ka qarsoontaana inay tahay cala sabiil awlaa wal axda inay tahay sida markaa waxa mudnaanshaha badan iyo dhowaanshaha badan taasaa laga qaadanaya inagaynu yidhi qad yuujadu fi alanhaari ah, maa laa yuujadu fi lbixaar ya waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood webiyada in laga helo waxaan bedda laga helin ya baddi biyo badan baa waxaa dhici karta wax laga waayey in webiga ka biyo yaraa laga helaa dhici karta waayah walaa yaquulanna qaa'ilun shubha ay dhici karto inay timaaddo ayuu haddaba sheikhu sheegayaa uuna ka jawaabaya wuxu uhi yaanu odhannin mid yidhaahdaa ina alaxaadiisa qad duwinat wa jumicat axaadiista waa la qoray waana la kulmiyey waxaa lagu kulmiye kutub marka ayaa lagu kulmiyey saxaax iyo sunanno iyo masaaniid iyo waxa weeye jawaamic iyo muwaa'aat iyo ajzaa ayaa lagu kulmiyey fakhafaa'uha walxaalu haadihi baciidun qarsoonida ay axaadiistii qarsoontaa ama shay sunnada ka mida ay qarsoontaa walxaalu haadihi iyada oo xaalkuna sidan yahay baciidun waa fog tahay waa shay baciid oo caqliga ka fog weeye lianna hadihi adawaawiin almashhuurata fi sunani lianna haadihi maxaa yeelay tanoo addawaawiina diiwaanada ah almashhuurata oo caanka ah fi sunani sunnayaasha marka waxa weeye xaalay ku saabsan tahay sunanka oo axaadiistii nabiga sala allahu alayh lagu kulmiyey inamaa bacda inqiraadi ala'immati almatbuuciin markii waxa weeye ay dhammaadeen oo bimacnaa ay wada dhinteen a'immadii la raaci jiray markay dhinteen dabadeed ayaa la kulmiyey wa maca haada taalla jirhkeedana falaa yajuusu arrinkaas iyadou jiro la jirhkiisana falaa yajuusu an yuddaca ma bannaana in la sheegtaa inxisaaru xadiisi rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam inuu ku kooban yahay xadiiska rasuulku sala allahu aleyh wasalam fii dawaawiina mucayana diiwaanno gaara inuu ku kooban yahay lama sheegan karo xoogaa jawaabtii iyo ishkaalkii muu kala soocin sheekhu ishkaalku waa inta hore oo wuxuu yidhi qorfiyaanu odhanin axaadiista waa la qoray oo waa la kulmiyey oo haddii mar la kulmiyey oo la ururiyey ma qarsoomi karto lianna haadihi tacliilku wuxuu u dhacayaa markaysaga nahyigiisuu dhacaya maxaanu saa u odhanayn yaanu odhanayn sidaas waayo dawaawiintan caanka ah ee sunnada nebiga iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu ururiyey lagu kulmiyey goorta la qoray waxay ahayd a'immadii la raacayey ee fiqiga dabadeed marka inqiraadeen baa haalibkood la qoray qayb ka midoo la qoray waa jiraan wakhtiga a'immadaas laakiin haalibkooda waxaa la qoray a'immada dabadood baa la qoray kuwa ugu weynida badan wakhtigaasaa la qoray dee musnadkaaba ugu weynoo waxaa qoray imaam axmed baa qoray oo soddoneeyo kun oo xadiis buu koobsanaya hadda dabcaadka waxaa la taabacay marka tacdaadka lagu sameeyey soddon kun oo xadiis in ku dhow baa ku taalla oo muraqam ah toddobiyo labaatan kun oo xadiis iyo dheeraad laakiin bacd alculamaa waxay tilmaameen bacdu laxaadiis oo culammadu ay ka soo naqliyeen oo ku sheegeen oo culamo lagu kalsoonyay u nisbeeyeen oo ka soo naqliyeen in laga waayo saas aawoodee sheekh albaani awaakhir xayaatihi wuxuu arjaxay in sakdi ku jiro oo waxaan badnayni ka dhaceen dabacaadkii kala dambeeyena dabcadda dabacaadka qaarkood baa boqoliyo konton xadiis yani soo helay oo ka ziyaado ah dabacaadkii hore qadiimkaha calaa kulli xaal dawaawiinta laga qorayna way fara badan yihiin marka kutubahaas la qoray a'immada dabadood baa la qoray a'immadaa la raacayo dabadood baa haalibkeeda la qoray waxaa loo jeeda min xayu alhaalib min xayu alghaalib baa laga tilmaamay haddana maca daalika lama sheegan karo axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam inay ku kooban tahay dawaawiin gaar ah ma odhan qoraallada inay ku kooban tahay la qoray ee wuxuu idhi dawaawiin mucayan ah ya oo in la moodo ma aha alummaatu sita iyo musnadka imaam axmed in axaadiista nebigu sala allahu alay waslam ku kooban tahay ya waxyaalaha gharaa'ibka waxaa ka mid ah sheikh casrigan joogay ayaa wuxuu yidhi axaadiista sixaaxa ah ee aan iyo muslim ku oolini faraha tiradooda kama badnaa faraha tiradooda kama badnaa waa sababta ku xambaartay asheekh muqbil bnu haadi alwaadici inuu alifo kitaabkiisa la yidhaahdo almusnad asaxiix akhiiran markii dambena jaamica loo rogay oo aljaamic asaxiix loo bixiyey marka sheekh ayaa warkaa yidhi buuhi culammada najdi ka mida taasaa igu xambaartay buu ihi bal inaan caddeeyo axaadiis badanoo saxiixii inay jirto aan ku oolin bukhaari iyo muslim bacdi kale waxay yidhaahdeen shanta kitaabee waaweyn ee bukhaari iyo muslim abu daawuud iyo nasaa iyo tirmidi waxa saxiixee seegay waa shay aad u yar wax yar weeyaan aalibkii waa ku sugan yihi sheikha saa yidhi isagu waaba horreeyey oo qarniyadii dhexe ayuu ahaa marka calaa kulli xaal axaadiis sixaaxa oo aan intaba ku oolin baa jirta oo doora axaadiis dooraa jirta oo aan ku oolin musnadkuna wuxuu koobsanayaa axaadiis fara badan kutubaha kalena waa saas si laeg xataa masaaniiddu de waa fara badan yihiin oo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay gaadhaan musnadadu boqol musnad inta musnad la alifo magaca musnad lagu alifey boqol waa gaadhaan inkastay yidhaahdeen kii ugu weynaa wuu luma oo musnadka baqiy bnu makhlad ayaa musnad la alifo musnadnimo ugu weynaa musnadka imaam axmed waa ka weynaa baa lii yacni lamana hayo waa lumay lama hayo laa matbuucan walaa makhduudan makhduudkiisa meel lagu ogayey ma jiro kutubaha la qorayna waa fara badan yihiin inta magaca saxiix lagu qoray imisaa lagu qoray muwaa'aad baa jira saxiixiyaad jira sunanaad jira waxaa jira muwaa'aat baa jira ajzaa baa jira yani waxaa jira waxa weeye macaajin baa jira yani waxa weeye kutubaha la qoray xadiiska laga qoray waa fara badan yihiin marka qoraallada marka axaadiiste la qoray de makhduud iyo ah, matbuucba waa leeyihin ajzaa bay xataa leeyihin iyo fawaa'id fara badan oo dee markayse markaa la alifaa jira marka ah, dawaawiin mucayanoo gaara kuma koobna mu odhan qoraallada la qoray kuma koobna waxaa kollay la garanaya axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam inaan waxba ka lumin oo wax ummadoo dhan ka wada qarsoomo xadiiskii nebiga ka mid a ah oo aan la haynini jiro majmuuca ummadda markaysa marka ayaa haysa iyo waxa kala duwan sheikh mucayana haya in lagu xafido marka majmuuc iyo in shaksi mucayana lagu xafidaa oo isagu wada koobaa iyo inay ummaddu wada koobtaa farqa udhexeeya markaasi wuxuu hayaa waxaan kani haynin yani kani wuxuu hayaa waxaan kaasi haynin bayna imaam wa imaam wa xaafid wa xaafid bay ku kala duwantah wahaa kada waayahay uma low furida intaa dabadeed hadday la qadari lahaa inxisaaru alxadiisi fiiha xadiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu ku koobnaan lahaa dawaawiinta mucayanka ee gaarka ah falaysa kullu maa fi lkutubi yaclamuhu alcaalim ma aha waxa kutubtaa ku sugan inuu caalimku wada og yahay waxa kutubta ku sugan ma wada oga walaa yakaadu dalika yaxsulu liaxad kumana dhowaanayso taasi inay qof u xasisho u sugnaato aw dhammaan yani markaa dawaawiintaa waxa ku sugan wada ogaado bal qad yakuunu cinda arajuli dawaawiinu alkasiira waxaaba dhici karta ninka agtiisa inuu ahaado diiwaano fara badani wa laa yuxiitu cilman bima fiiha iyada oo aanu cilmi ku koobaynin waxa dawaawiintaa ku sugan iyo kutubtaa ku sugan hadduu kutub haysta macnaheedu maaha kutubta waxa ku yaalla inuu wada ogyi ya hadduu xataa wada daalacday fardan wa taqdiiran maaha macnaheedu inuu wada xasuusan yahay bal aladiina kaanuu qabla jamci hadihi dawaawiini kaanuu aclama bisunnati min almuta'ahiriina bikaiir waxay ahaayeen kuwii ka horreeyey kuwii jiray dawaawiintan intaan la kulmin ka hor kuwii jiray ee culammadiiyo a'immadiiyo xufaadda ahaa kaanuu aclama bisunnati waxay ahaan jireen qaar sunnada uga aqoon badan min almuta'akhiriin culammada dambe waa uga aqoon badan yihiin sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam oo mutaqadimiintaa hore iyo a'immadaa hore iyo xufaaddaa hore iyo muxadisiintaa horea u aqoon badnaa bikaiirin in fara badan bay uga aqoon badnaayeen ciddii ka dambaysay lianna kaiira mima balagahum wasaxa cindahum qad laa yabluguna ila can majhuulin aw biisnaadin oo ka mida mima balagahum wixii soo gaadhay iyaga wa cindahum agtoodana ka asaxay oo ka sugnaaday qad laa yabluquna waxaa dhici karta inaanu ina soo gaadhin ila can majhuul inaanu soo gaadhin baa laga yaabaa yani qadda waxa weye mudaarica muhbatka waa la geshaa waa fasiix laakiin mudaaric la nafiyey ma la geshaa qad yani taas waxa weeye kole ishkaal baa jira laakiin culamada qaar way iska banneeyeen sheekhuna saas ugu socdaa qad laa yablughuna waxaa dhici karta inaanu na soo gaadhin ilaa can majhuulin ariiq majhuula inuu naga soo gaadho mooyaane nin majhuulah ariiqu ku jira mooye si kale inay nagu soo gaadhin baa dhici karta aw biisnaadin munqaic ama uu inagu soo gaadho sanad marka waxa weeye aan xidhiidhsanayn oo kala go'an aw laa yablughunaa bilkuliya ama si yani bataatanba aanu ina soo gaadhinba kulli ahaanba laa biariiq saxiix walaa biariiq daciif midnaba aynugu soo gaadhin wa kaana dawaawiinuhum suduurahum waxay ahaan jirtay a'immadaa hore waxay ahaan jireen iyo xufaaddaa hore iyo muxadisiintaa hore dawaawiinuhum diiwaanadoodu waxay ahaayeen suduurahum laabahooday ahaayeen laabahooda ayaa diiwaanno u ahaa allatii taxwii adcaafa maa fi dawaawiin taasoo suduurtaa la sifaynaya taxwii koobsanaysa ama koobaysa adcafa maa labanlaabyada kii fi dawaawiini diiwaanada ku sugan waxaa diiwaanada ku sugan labanlaabyadooda ayaa laabta ugu jiray wa hada amrun laa yashuku fiihi man calima alqadiya kaasina waa arrin aanu ka shakinayn cidda markaa ogaatay yani markaa arrinkan ogaatay yacni wuxuu tilmaamayaa fardan wa taqdiiran haddii laga soo qaado axaadiistu inay diiwaanada ku kooban tahay maaha caalimku inuu wada og yahay waxa diiwaanada ku sugan culammadaa horena waa ka aqoon badnaayeen culammada muta'akhiriinta ah axaadiis fara badan oo iyagu markaa ay hayeen ayaa laga yaabaa innaga inaanu ina soo gaadhinba inaanu ina soo gaadhinba waayah culamada hore waxay ahaayeen diiwaanadoodu waxay ahaayeen laabahooda markaasaa waxay qaybsanaayeen axaadiis aad iyo aad u baran axaadiis aad iyo aad u badan bay qaybsanaayeen waata la yidhahdo imaam axmed wuxuu qaybsanaa alfi alfi xadiis yacni malyan xadiis buu qaybsanaa marka la sheegaayo malyanka waxaa ku guda jira mukararaadkii mid walba xadiis baa laga soo qaadaya saxiixii iyo daciifkii iyo mawduucii dhammaan waa la wada tirinayaa waxaa la tirinaya waa lagu darayaa marka waxa weeye asaartii saxaabada baabi taqliib baa lagu daraya yacnii imaam la mida ayaa ka sheegoo yidhi markaa wuxuu qaybsanaa alf alf xadiis markaasaa lagu yihi maxaad ku ogaatay wuxuu yidhi waxaan ku ogaaday akhadtuhu bilabwaab abwaabtaan ku qabtay buu yidhi oo markaasaan dabeedno markaan eegay baab walba wuxuu ka hayo markaa dabeedna taqdiirka wuxuu ku qadaray inuu malyan xadiis qaybsan yahay imaam albukhaari wuxuu yidhi waxaan qaybsanahay boqol kun oo xadiis oo saxiix ah iyo laba boqol oo kun oo daciifaan qaybsanahay abu zurca waxaa la weydiiye o la yidhi imise xadiis baad qaybsan tahay wuxuu idhi saddex boqol oo kun waxaan u qaybsanahay sida qul huwallaha laba boqol oo kunna waxaan ku keenayaa mudaakarada xifdiga maraatiba ah ya saddex boqol oo kun yaga waxaan u qaybsanahay iyada aan ka fekerin baan saa u sardin karaayo sida qulhuwallaha aan u qaybsanoo kale baan u qaybsanahay laba boqoloo kunna waxaan ku keenayaa buuhi mudaakarada ya markaa dee xifdigoodu aad buu badnaa axaadiista dee mukararaadka xadiiska mukararka waxaa dhici karta dee inuu konton dariiq yeeshaa dhici karta de dee konton xadiis loo kala ictibaariyo siday ku badanaysaa saas yadaa wey waaya ama haddii markaa laga eego biduuni mukarar axaadiista sixaaxa ah dee cadadkaa iyo wax u dhowtoona toonna gaari maayaan boqolkunna ma gaadhayaan kumana dhowaanayaan waayahay halkan ishkaal baa iman karaa ku saabsan axaadiistii nebiga sala allahu aleyh wasalam wax ka mida ah laga yaaba inaynina soo gaadhin ama ariiq daciifa inoogu yimaadaan aimmaduna ay ku hayeen ariiq saxiixa ishkaalkaasi wuxuu yahay sunnada nebigu sala allahu aleyh wasalam waa waxyi waxyigina dee inuu maxfuud noqdo weeye ahlucilmiga qaarkood waxay gudageliyeen aayaddan inna naxnu nazalna adikra wa inna lahu laxaafiduun oo waxay yidhaheen qur'aanka iyo sunnada mid walba ilaahay baa ballan qaaday inuu ilaalinayo waayo labaduba waa waxyi maadaama labaduba wax yihiin labadu waa dikri marka dikriga waxba ka lumi maayaan fahamka sidaa loo fahmayana a'immadii salafka qaarkood waa laga soo wariyey oo ka mid yahay cabdullahi almubaarak cabdullahi almubaarak waxaa lagu yidhi nin waxa weeye zindiiqa oo dadkan markaa diinta doonaya inay kharibaan ah oo munaafiqoobo bimacnaa diintii ka baxay daahirkana muujisanaya ayaa wuxuu yidhi waxaan eh, been abuurto wadciyey buu idhi afar kun oo xadiis ya markaasaa cabdullahi bin maarik wuxuui taciishu laha aljahaabida waxaa u noolaanaysa culamo nuqaad aho jahaabida ah ma aqoon badan marka kuwaasaa caddaynaya markaa inay mawduuc yihiin waayo allah wuxuu yidhi inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu laxaafiduun wuxuu u daliishaday aayaddu u daliishaday wuxuu tilmaamayaa inuu xadiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam uu soo gudagelayo cumuumka aayadda oo uu dikri yahay saasuu tilmaamaya sidaas ayuu tilmaamaya marka marka la sheegaayo la leeyahay axaadiista qaarkood baa a'immada ka soo gaadhay dariiq saxiixa ka soo gaadhay innagana dariiq daciifa ah inagu soo gaadhay ma dhici karto xadiis nebi oo saxiix ah ummadda inay ka wada qarsoonto ummadduna ay ugu baahan tahay camalfal ay ku camalfasho inay ka wada qarsoontaa ma dhici karto laakiin waa dhici kartaa jumhuurka ummadda ama badanka ummadda inuu ka qarsoomo laakiin kulligood inuu ka wada qarsoomaa ma suurtoobi karto waxaana dhici karta bacdulaxaadiis inay waxaweeye waafaqsan yihiin marka waxaweye aayaadka qur'aanka ah ama xadiid kale oo marka isla macnaha sheegaya uu jiro ama markaysa markaa aayad markaa macmuumkeeda la gelinaya uu jiro oo aan marka xukum sharciga u baaqanaya aanu jirin marka khulaasadu waxay tahay yacni ma suuragal aha ummaddoo dhan xadiiskii nebiga sala allahu aleyh wasalam ee ummaddu ugu baahnayd inay ku camal fasho inuu ka wada qarsoomaa mid dhici kara ma aha eehaayatu maa fi lamri waa in la yidhahdo haalibkay ka qarsoomi karta ama bacdi ka mida ka qarsoomi karta wuxuu uhi shiikhu walaa yaquulanna qaa'ilun halkaas weli waxaan sii tilmaamaya waagii hore dee dawaawiin baa jiri jiray casrigan waxaa soo darriyey waxyaalo cusub oo ku saabsan in waxa weeye maktabada la sameeyey maktaba shaamila iyo maktaba waqfiya iyo waxyaalo la mida ah oo koobaysa dee waxa aad u fara badan jihaas yaro intan la eg ayaa waxaa laga yaabaa in lagu sito yacni wax allo waxa kitaab xadiisa taabacan haalibkiisa oo marka masalada xadiiska markaad doonays sidaa intaad u weydiiso aad taabato ayaa waxaa laga yaabaa daqaa'iq inuu kaaga kuu sheego afar boqol iyo konton kitaab oo xadiis ah inuu lafdadaasi ku sugantayo inay ku sugnayn jawaabtiina daqiiqada kugu soo baxdo jihaasiye yar baa marka waxa lagu sitaa laakiin macnaheedu ma aha waxa jihaasiyada ku jira caalimba ha ahaadee inuu wada og yahay ma aha abadan ya jihaaska waxa ku jira ma kama wada warqabo rubamaa inaanu wada daalacan in wada daalacdana waaba adagtayba hadduu wada daalacdayn xataa mid wada xasuusan kara maaha waa yahay walaa yaquulanna qaa'ilun yaanu odhanin mid yidhaahdaa faman lam yacrif ilaxaadiisa kullaha lam yakun mujtahidan kaan axaadiistoo dhan wada garanini axaadiista nebiga haddaanu wada garanayno wada aqoon yaanu odhanin mujtahid ma noqon karo liannahu in ishturita fi lmujtahidi cilmuhu bijamiici ma qalahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam wa mima yatacallaqu bialaxkaami falaysa fi lummati mujtahid sababtu waxay tahay haddii la shardin lahaa lama shardinaye intu waxay gashaa shay mashkuuku fiihi ah oo laga shakisan yahay iyo shay dhicitaankiisu yaryahay iyo shay mustaxiil aan dhici karin mid walba inta shardiyadii waa gashaa mustaxiilkay gashaa qul in kaana lilraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin cala axadi tafsiirayn marka lagu socdo intu inay shardiyo tahay laba tafsiir baa ku sugan lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin waa mustaxiil nebiyadu inay shirki ku dhacaan haddana in shardiya baa lagu isticmaala waxay gashaa shay qaliila waxay gashaa shay mashkuuku fiihi ah waxay gashaa waxaan dhici karin ya bikhilaafi ida idaa iyadu waa ka duwan tahay iyadu waxay gashaa shay haaliban dhacaya ayay gashaa ama qaci ay tahay inuu dhacayo ya ayay idaada shardiyeed gashaa marka labadu waa kala duwan yihin ati luqsiga laga dhigay salim cala sheekhi nuxaati waqul lahu cindii su'aalu man yuujibhu yucadami ana in shakaktu wajadtumuunii jaaziman waida jazamtu fainanii lam ajzimi yani in iyo idaabaa luqsigu ku saabsanyay marka wax la shardinaya ma aha in la shardiyana suuragal maaha in ishturida haddii la shardiyo lama shardinayo mana dhici karta in la shardiye fi lmujtahidi mujtahidka haddii loo shardiyo cilmuhu bijamiici ma qaalahu nabiyu sala allahu alay wasalam inuu ogaado dhammaan wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kulligood inuu wada ogaado haddii loo shardiyo ma dhici karta in loo shardiye wa facalahu iyo wuxuu nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam dhammaan inuu wada ogaado haddii loo shardiyo mima yatacallaqu bialaxkaam xaaluu yahay waxa axkaamta ku tacalluqa xaaluu yahay waxa uu nebigu yidhi ama sameeyey falaysa fi lummati mujtahidun ummadda mujtahidba kuma sugna way mid wada ogaan karaa ma jiro mar haddaanu jirin mid wada ogaan karaana dee ummaddii mujtahid ku sugnaan maayo ya qacanna waxaa la ogsoon yahay ummadda nebi maxamed sala allahu alay wasalam inay mujtahidiin ku sugan tahay ya waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam waa sheegay ummadda qaarkood inay ijtihaadayaan ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan idaa buu yidhi in ma odhan idaadan maxaanu idhi waa shay marka waxaa weeye ama qatciyu lwuquuca ama kasiiru wuquuca hadduu xaakimku markaa xukumo waa xukumayaaye bimacnaa ijtihaado uu doono inuu xukumo oo ijtihaado ou dabeedna xukumo oo asiibo laba ajar buu helayaa hadduu doono inuu xukumo oo ijtihaado ou khata'ana hal ajar buu helaya marka idan maadaama ummatu muxamed sala allahu alayh wasalam mujtahidiina ku sugan tahay shardinta la shardinayo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam axkaam ku tacalluqda in la wada ogaadana aynay suuroobi karin waxaa ka soo baxaysa lama shardinaayo inuu kulligeed wada ogaado axaadiista nebiga axkaam ku saabsan laakiin haalibka inuu ogaadaa la shardinayo wa inama gaayat alcaalimi an yaclama jumhuura dalika wa mucdamah ee yoolka ugu dambeeya ama kama dambaysta caalimku ay tahay inuu ogaadaa haayadiisu waxay tahay iyo kama dambaystiisu an yaclama inuu ogaado jumhuura daalik badanka kaas wa mucdamahu iyo haalibkiisa inuu ogaado bixayu si oo laa yakhfaa calayhi aanu ka qarsoomayn ila alqaliilu min altafsiil in yar oo marka waxa weye axaadiista yani marka axaadiista ka mida mooyaane axaadiista marka la kala saaro qadar yar oo ka mida mooye wax kale ayna ka qarsoomayne haalibkii uu og yahay maxana halka ugu dambayse caalimku gaadhi karaa waa inuu mucdamka iyo haalibka axaadiista ogaado qadar ka mida ah axaadiistuna ay seegto maadaama aynay suurtoobi karin inuu wada koobaa uma inahu qad yukhaalifu dalika alkhaliila min altafsiil aladii lam yablughu fayakunu macduuran ama fayakuuna macduuran intaa dabadeed waxaa dhici karta inuu khilaafo qadarkaa yar ee axaadiista yani masaa'isha tafsiilkaa ku saabsan ee aan soo gaadhin oo fa yakuuna dabeedna uu noqdo jawaabu nafyiga aad ka dhigto jawaabu nafyi fa yakuuna macduuran dabeedna uu noqdo mid markaa loo cudur daaray ama fa yakuunu ay fa huwa isagu yakuunu macduuran wuxuu noqonaya mid loo cudur daaro noqonaya haatan aayadda labadaba la akhriyey inama amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun fayakuunu iyo fayakuuna waa laba qira'o sabciah waayahay midna jawaabbay ku dhisan tahay midna waxa weeye waxay noqonaysaa markaa inay tahay jumlo cusub wuxuu inoo tilmaamayaa caalimkii meesha ugu sarrayse uu gaari karaa waxay noqonaysaa xagga axaadiista nebiga sala allahu alay wasalam aqoontu u leeyahay haalibka axaadiista inuu aqoonsadoo garto axaadiista in yar oo ka midna ay seegto oo axkaamtii ku saabsan markuu mucdam ka ogaado shardigii ku saabsanaa axaadiistii axkaamta inuu bartay oo garanaayo way u xasishay waayo qadarka ka maqani waa yaryahay wuxuu iska noqonayaa marka loo eego intuu hayo naadiroo kale wa naadiru laa xukma lah marka kaanahu inuu axaadiistii wada og yahay yani haalibkeedii buu ogyahay alxukmu lilaalib haddaba markaa qaliilkii ka baxsaday ee aanu ogeyn muxuu samaynayaa masaaisha ku saabsani markay soo marto dee wuxuu noqonayaa adiladii kale ila xadiiska ma ogee ama qur'aankii buu noqonaya cumuumaadkii iyo ilaaqaadka daliishanaya ama axaadiis kale u noqonaya oo cumuumaadkoodii ilaaqooda daliishanaya ama waxa weeye marka wuxuu u noqonaya qiyaas yani ayuu noqonaya yani waxyaalo kale ayuu daliishanaya waxaa kale markuu daliishado waa kii inoo soo sheegay marna sidii xadiiska si waafaqsan baa laga yaaba inuu ku fatwoodo isagaan xadiiskiiba garanayn marna waxaa dhici karta inuu khilaafo tibu wuxuu tilmaamayaa uma inahu qad yukhaalifu muqacinu mu odhan ilaaba ilaa waa khilaafaya mar haddaanu xadiiskii arag waxaa dhici karta qad mudaaric gashay waa litaqliile eh. waxaa dhici karta markaa lafteeda inuu khilaafo waxaana dhici karta inaanu khilaafine ijtihaadkii si xadiiska waafaqsanba u sababo imka cabdullahi bn isagoo xadiisku aanu soo gaadhin intuu ijtihaadayso haddana xadiiskii ma waafaqin ya waa abyanu daliil xadiiskii aan soo gaadhin buu masaladii ka ijtihaaday markaase ijtihaadkiisii addaa ijtihaaduhu ilaa muwaafaqati alxadiis wuxuu u sababay inay xadiiskii waafaqo marka haddaba waxaa dhici karta inuu khilaafo oo deed markaa wuxuu noqonayaa macduur asaabu aani sababta labaad an yakuuna alxadiiu waa inuu xadiisku ahaado qad balaqahu mid soo gaadhay caalimkaas ama imaamkaas laakinahu lam yahbut cindahu ha yeeshee agtiisa kama sugnaan xadiiska uma qabo inuu saxiix yahay waxaanu agtiisa uga sugnaan ima lianna muxadisahu aw muxadisa muxadisii ama muxadiskii xadiiska u sheegay ee uga warramay aw muxadisa muxadisii ama ka u sheegay kii u sii sheegay kii u soo sheegay aw hayrahu ama cid kale min rijaali isnaad ragga sanadka ka mida majhuulun cindahu baa agtiisa majhuul ka ah oo ma garanayo aw muttahamun ama mid la tuhmaystay ah muttahamun bilkadib been baa lagu tuhmaysto wuxuu u qabaa ninkan inuu beenta yaqaano muttahamka sida badan waxaa loo isticmaalaa ninkaa laguma qaban xadiiska nebiga isagoo ku been sheegaya lama qaban laakiin markuu dadka u sheekaynayo ayuu xoogaa beenta ku yara taraxaa xadiisunaaska ya ayuu beenta ku yara xawaasheeyaan taasaa lagu yaro qabtay walow hal mar ha noqoto kadibku waxay yidhahan wuxuu ku sugnaadaa hal mar marka waxa weye kan waxaa la yidhaha mutaham waxa lagu tuhmaysan yahay mar hadduu dadka marka xaggoodaba uu dee been ku been sheego hadalkooda xadiiska nebigana waxaa dhici karta oo lagu tuhmaysanaya inuu ku been sheegay ama haddii hal mar xadiiska nebiga ku been sheego isaga waxa la yhaha kadaab يعني واسبل يعني يا الكذب يثبت بمرة واحدة أو سيء الحفظ ama agtiisa wuxuu ka yahay nin qaybistiisa uu xafidee wax qaybaa aynay fiicnayn waa nin khaa badan oo halad badan intuu wax qaldaya ayaa badan sayulxifdi noqon maayo marar qaliila inuu khaa'ay ya man aladii laa yukhti kan khaa'ayni waa laakiin khata'u markuu noqdo mid kasiiroo fara badan markuu noqdo markaasuu keensanayaa tadciifka keensanaya laakiin raawi soo wariyey axaadiis fara badan oo tiro badan oo badankii sida saxdaa asiibay ah axaadiis nawaadiroo qaliila ayuu ku khata'ay dee laguma daciifiyo wa ima liannahu lam yablughu musnadan ama xadiisku ma soo gaadhin isagoo musnad ah oo oo sanadkiisu xidhiidhsan yahay ilaa rasuulka laga gaadhaayo ma soo gaadhin yani sidaa u taxan yahay sanadkiisu bal munqaican isagoo kala go'an buu soo gaadhay waan xidhiirsanayn aw lam yandabid lahu ama uma xafidmin eh, raawigaas lafdu lxadiisi xadiiska lafdigiisii xadiiskii muu wada qaban wuu kala ilaawey maca ana dalika alxadiisa qad rawaahu iqaatu lghayri iyadoo lala qabo in xadiiskaas ay soo wariyeen asiqaatu dad lagu kalsoon yahay ay soo wariyeen ligayrihi cid kale ay u wariyeen biisnaadin mutasil sanad xidhiidhsanna ay ku wariyeen bian yakuuna hayruhu yaclamu min almajhuuli waxay noqonaysaa tan inuu markaa tusaalaynayo kale oo waxyaaluhu buu wax ka mida doonaya inuu ku tusaareeyo badaa waxa la bau taswiir baa layahada shayga suurayntiisa marka la suuraynaayo baa badaa la geshaa taasi waxay ku dhacaysaa bian yakuuna inuu noqdo hayruhu cidaan isaga ahayni hayrka laguu sheegaya waa caalimkan cidaan ahayn weeye lighayrihi waa kii markii horena ku yidhi caalimkaa cidaan ahayn baa loo weriyey caalimkanna waxay ku soo gaadhay ariiqa ah dacfiga ku sugan yahi bi an yakuuna waa sida inuu ahaado hayruhu cid kale ay ahaato aan caalim ka ahayn yaclamu mid ka og min almajhuuli cindahu kan majhuulka agtiisa ka ah caalimkan agtiisa majhuulka ka ah asiqata kalsooni iyo siqannimo uu ka ogaado raawigii baa dhici karta in isku khilaafo midna wuxuu u inuu majhuul yahay midna wuxuu aw yakuuna ama uu noqdo qad rawaahu hayru ulaa'ika miduu soo wariyey xadiiskan kuwa cidaan ahayn hayru ulaa'ika almajruuxiin kuwa la jarxiyey ee la duray ama la dhaawacay yacni cadaaladooda ama xifdigooda la jarxiyey cidaan ahayn ay soo warisay cindahu isaga agtiisa laga jarxiyey yani kaa waxa weeye dacfiga lagu sheegay isaga agtiisa dacfi uu ku sugan yahay cidaan ahayni inay markaa soo warisay waqad itasala min hayri jihati lmunqaica uuna mutasil noqday jihada uu ka go'an yahay jihada waxaa loo jeedaa sanadka sanadka uu ka kala go'an yahay sanadaan ahayn ayuu marka mutasil ku yahay waqad dabada waxaanuu dabdiyay oo wada qabtay oo xafiday alfaad alxadiisi xadiiska alfaadiisi kii hore waa kii yidhi mundabit buu u noqon waayo waanu qabanin xadiiska waqad dabada wuxuu qabtay alfaad alxadiisi alfaaddii xadiiska waxaa wada qabtay oo wada dabdiyoo wada xafiday bacdulmuxadisiina alxufaad muxadisiintii xufaaddaa ah qaar ka mid a aw litilka ariwaayati min alshawaahidi waalmutaabacaati ama waxa u sugnaaday riwaayadaa iyo werintaas min ashawaahidi ariiqyo kale oo shaahid u noqonaya oo u markhaati kacaya waalmutaabacaati iyo markaa ariiqyo kaleoo ku raacaya oo raawiga ku waafaqayo siduu u soo wariyo kale u warinaya maa yubayinu wax caddaynaya sixatahaa sixadeeda markaa caddaynaya ayaaba usugnaaday sugnaaday wa haada aydan kasiirun kaasina waa noqod baynu ku noqonnaye wuu farabadan yahay jiddan aad buu u badan yahay wa huwa fi taabiciina wa taabicihim ila ala'immati almashhuuriina waman bacdahum akharu minhum fi alcasri alawal inuu xadiidka sixadiisii cid ka qarsoomo oo dariiq daciifa ku gaadho cid kalena dariiq saxiixa ku gaadhaa waxay ku badan tahay taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta ilaa a'immada laga soo gaadhayo waa ku badan tahay imaamyaalkii caanka ahaa ilaa soo gaadhayo waman bacdahum iyo ciddii ka dambaysayba waa ku badan tahay akaru minhu waa kaga badantahay fi lcasri alawali wakhtigii hore waa kaga badantay wakhtigii hore waxaa loo jeeda wakhtiga saxaabadaa loo jeedaa waayo wakhtigii saxaabada dee saxaabada dhammaantood waxay ahaayeen cuduul qaar lagu kalsoonyay ahaayeen diin ahaanna cuduul bay ahaayeen dabdi ahaanna waxayna iska hubin may sheegi jirin waxayna iska hubin may sheegi jirin barakada markaa suxbada nebiga ay la saaxiibeen ayay noqotay markaa inuu yacni diintooda iyo markaa waxa weeye xifdigooda iyo cilmigooduba barakoobo saas yadaa ay noqotay saas aawadeed saxaabi ee la daciifiyey ama laga hadlay xifdigiisa ma jiro iska daa diintiisii saxaabada dhammaantood waa cuduul ya ammaanta ilaah iyo ammaaneen baa ammaan ugu filan shakhsi inuu ammaano uma baahna waayo waxaa ku filan ammaanta ilah iyo rasuulkiisu ammaaneen baa ku filan marka xadiiskii ariiq daciifa inuu ka soo gaadhaa dee agtooda marka waxaa markaa mid badan ma marmar waxaa dhacaysay inay taabiciinta qaarkood wax u weriyaan taabiciintana dee haddaynay siqanimadooda garanayn waxba kama qaadan jirin waayahay marka wakhtigii taabiciinta iyo intii ka dambaysay bay ku badan tahay noocani xadiis inuu caalim ku gaadho dariiq daciifa hayrkiina ku gaadho dariiq saxiixa waana kuu sheegay sida markaa dariiq daciifa ugu gaadhi karo dee waxaa dhici karta mar waxa weeye laba raawi oo kala duwan xadiiska inay kala wariyeen oo midna daciif yahay ama majhuul yahay midna uu iqo yahay marka caalimna waxaa laga yaaba kii iqada inuu sheego midna waxaa laga yaabaa kii ama daciifka ama majhuulka inuu sheego marna waxaaba dhici karta raawidda in laysku khilaafo midna uu qabo inuu iqan yahay midna uu qabo inuu majhuul yahay ama uu qabo inuu daciif yahay ya taasina waxawey waa dhici kartaayo ruwaadda laftooda ikhtilaaf baa dhaca waa keeni doonaa taasna wuu sii jilcinayaa marka mid baa laga yaaba ariiq markaa munqaic oo kala go'an inuu ku gaadho mid kalena dariiq marka waxaa weeye xidhiidhsanoo mutasila laga yaabaa oo rag marka waxa siqaada markaa dhammaan ku wada xidhiidhsan inuu ku gaadhaa dhici karta wahaakada marka cusuurta dambeu kaga badan yahay casrigii hore casrigii hore waxa loo jeeda waqtigii saxaabada wa aksaru min alqismi alawali qaybta horena waa ka badan yahay oo in xadiisku aanu caalimka soo gaadhin waxaa ka badan dee in marka waxa weeye ariiq daciifa uu ku soo gaadhay ariiq daciifa inuu ku soo gaadhay ayaa waxa weeye ka badan qismigii hore waxaa loo jeedaa sababtii hore fain alxaadiia kaanat qad intasharat washtaharat sababtu waxay tahay axaadiistu way faaftay washtaharat waana caanbaxday laakin kaanat tabluqu kasiira min alculamaai min turuqin daciifa ha yeeshee waxay ka gaari jirtay in fara badanoo culammada ka mida ariiqyo daciifay ka gaari jirtay waqad balaqat hayrahum waana ka gaadhay cid aan yaga ahayn min turuqin saxiixatin hayri tilka auruqi waa ka gaadhay cid aan yaga ahaynna dariiqyo saxiixa dariiqyadooda ka duwan waa ka gaadhi fatakuunu xujatan min hada alwajhi waxay noqonaysaa xuja ayay noqonaysaayo dariiqaas saxiixa markay ka soo gaadho waxay noqonaysaa mid la xujaysto la aqbalo la qaato lagu camal falo maca annaha lam tabluq man khaalafaha min hada alwajhi iyadoo lala qabo inaynay ka soo gaadhin cidda axaadiistaa khilaaftay wejigaas saxiixa aynay walihada wujida fii kalaami hayri waaxidi min alaimma sidaas daraaddeed baa waxaa laga helay in badan oo a'immada ka mida hadalladooda waxaa laga dhex helay iyagoo leh tacliiqu alqawli bimuujabi alxadiisi calaa sixati hadalka inay ku xidhayaan inay yidhaahdaan sida xadiisku markaas sugayo oo sheegaayo masalada uu tilmaamaayo xadiisku inay sidaa ugu tagaan u qaataan orodkay sidaa odhanayaan inay ku xidhayaan calaa sixatihi saxiixnimada xadiiska ay leeyihiin hadduu xadiiskaasi asaxo waan odhanaya ya in habata hada alxadiisu qultuhu yani marka ama qultu bihi hadduu xadiiskaasi asaxo waa odhanaya hadduu sugnaado waa ku tegayaa fayaquulu wuxuu odhanayaa qawlii fi hadihi almas'alati kada ra'yigayga mas'aladan aan ka odhanayaa waa sidaas ijtihaadkaygu waa saas waqad ruwiya fiiha xadiisun bikada waxaana la soo wariyey xadiis baa sidaa lagu soo wariyey intuu xadiiskii sheego fain kaana saxiixan fa huwa qawlii hadduu saxiix noqdo isagaa i qowlaan ku tegey hadduu saxiix noqdo isagaan ku tegayaa ma khilaafayo wuxuu tilmaamayaa a'immadii waxaa ka qarsoomi karaa bacdigood bacdu alaxaadiis sixadooda ka qarsoomi karta sababtuna waxay tahay waa dariiqyaday ku gaadheen baa waxay yihiin oo a'immada loogu wariyey dariiqyo aan agtooda saxiix ka ahayn ama sixadooda ayna u caddaan waayo ruwaadda qaar siqaada waxaa dhici kartaa inay culammada qaarkood ka qarsoonto inuu siqa yahay ya waxyaalaha dee daraa'iftae lasoo naqliyey waxaa ka mid ah in la ibnu xasmi wuxuu yidhi abu ciisa tirmidi saaxib uljaamic waa majhuul ya ibnu xasmi wuxuu ahaa andalusi culamaa almashaariqa dee qaarkood baanu aqoon saas aawadee waxaa laga soo raray inuu kitaabkiisa muxallaha fii kitaabi alfaraa'id abu ciisa tirmidi intuu xadiis ka soo wariyey uu ku jiro sanadkiisa soo wariyey sanadku ku jiraa abu ciisa tirmidi waa majhuul warka noocaas waa sugan yahay walow matbuucada markaa muxallahee hadda la daabacay ee inoo daabacan yaanu kuba sugnaane waa sugan yahay waayo waxaa soo naqliya a'immo xufaada oo aan naqligooda laga shaqayn karin saddex xaafid baa saddexba ka soo naqliyeen waxaana jira waxyaale lahay ikhtilaafu nusakh caalimku markuu kitaabka qorayo wakhtiyada qaarkood waxaa dhacda ikhtilaafu nusakh wax la yidhahdo kitaabkii zaman baa laga yaabaa badan inuu qoraayo mar baa waxaa laga yaabaa inuu wax ku ama wax ka dhimo ama wax la mida nuskadii horea dhici karta inay intishaarto marka nusakha kitaabka nuskho ka mid aynu ku sugnayd baa lagu xambaaraya waayo kuma sugna hadda nuskhadaynu haynee daabacan arrin keensanaysa inu idhaahno marka waxa weeye culammadu waxay sheegeen sax ma aha noqon mayso ee waxay noqonaysaa in waxa weye naqligooda la ictimaado saddex xaafid oo mid ibnu xajar yahay baa saddexduba soo naqliyeen inuu sidaa yidhi marka riwaadda qaarkood waa la isku khilaafi karaa riwaadda qaarkood way ka qarsoomi kartaa iminka cala sabiil mihaal ibraahim ibn abi yaxya ibraahim ibnu maxamed ibn abi yaxya imaamu shaafici wuxuu u qabay nin inuu yahay culamada muxadisiinta badankoodana waxay u qabeen nin daciifo dacfigiisu daran yahay inuu yahay bal inuu kadaab yahay u qabeen lakiin shaafici wuxuu u qabay inuu siqo yahay intay isu jiraan waa siqa iyo waa beenawaas kadaab ah ya marka de farqi weyn baa udhexeeya marka waxaweye saasoo kale laisku khilaafana dee waxaa la eegayaa un ha sida saxiixa la eegaya aljarxu lmufasar muqadam cala tawsiiq sharxiga mufasarka ah baa laga hormarinaya tawsiiqa tawsiiqa laga hormarinaya waa qaacida akhlabiya waxaana laga tilmaamayaa yacnii ruuxan jaarixa ahi wuxuu og yahay cilmi dheeraada man calima xujatun calaa man lam yaclam ka shay ogi xujuu ku yahay kaan ogayn kani daahir ku ictimaaday markaa aan ka warqabin ka laakiin jarxinaya muxuu leeyahy waxaanad ogayn baan ka ogahay hadduu jarxi fasiran sheego oo cad oo weliba saabitna ah waxa uu ku jarxinayaana wax sugan ay tahay dee isagaa la hadduu markuu fasiro ku fasiro waxa bima laysa bijaarix shay aan jaarix ahayn dee la aqbali maayo culamada xadiiska bacdi ka mida ah laga soo naqliyey inuu nin waxa weeye markaa raawi daciifiyey deedna maxaad ku jexinaysa markaasuu ra'aytuu yarkudu calaa birdawn isagoo faras yar oo dee markaysaga liito oo faras turkiya ku kadlaynayaan arkay buui wax lagu jarxiyaa ama wuxuu sheekh hebel annagoo la joogna ayaa markaa agtiisa lagu soo qaaday fatamakhada markaasu ka tuftay shiikhii marka mar hadduu ka xaaka tuftay khalaas ya kutubulmustalax waa soo naqliyaan waa tilmaamaan marka waxa markaa uu ku fasiraa waa inay noqotaa shay marka jaarixa waa inay noqotaa jarxigaasina waa inuu haabit yahi oo sugan yihi waa inuu sugan yihi marka Eh, waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood dee in ruwaadda la isku khilaafo imaam shaafici aad waxaa looga soo naqliyey inuu yidhi idaa saxa alxadiiu fahuwa madhabii hadduu xadiisku asaxo isaga ay madhaba waxaa kaloo laga soo naqliyey masaa'il badan inuu ku xidhay sixada xadiiska in habata hada alxadiiu qultu bihi konton mas'ala in ka badan akara min hamsiina mas'ala ayuu imaamu shaafici wuxuu ku xidhay sixada xadiiska sharti buu ugu xidhan uu yihi xadiiskaasi hadduu asaxo isagaan odhanaya cala sabiil misaal waxaa ka mida ah masalada ku saabsan weysada hilibka geela laga weysaysanayo uma caddayn shaafici xadiisku inuu sugan yahay wuxu uhi in habata hada alxadiisu qultu bihi saasuu yihi bayhaqi wuxuu odhanayaa naasiru madhabihi qad saxa bilaa rayb min xadiisi bara min xadiisi jaabir shakila'aan buu xadiisku asaxay xadiiska jaabiri iyo xadiiska baraa labadaba ka asaxa ibnu akhram waa ka odhanaya haddaan noolaan lahaa buu odhanaya aan joogi lahaa calaa ru'uusi alashhaad baan ka dhawaaqi lahaa buuri shaaficiyo xadiisku waa asaxee ku tag baan odhan lahaa buuri xadiiska bukhaariiyo muslim buu ku yaallaa labaduba tawada'uu min luxuumi alibil walaa tawada'uu min luxuumi alghanam wakada xadiiska labaadna waa ku yaalla bukhaariiyo anatawada'u min luxumi libil qaala nacam qaala anatawada'u min luxumi lghanam qaala in shita shaafici markaa wuxuu ku xidhay tegista xadiiskaasi sida uu sheegaayo in lagu tago macnaha uu sheegayo inuu ku tago wuxuu ku xidhay bisixati alxadiis asixitaanka xadiisku asaxay masaladaasoo keliyana ma ahee konton mas'alo in ka badan baa siaa laga soo wariyey bacd almucaasiriin koob oo marka risaalo ay marka mabuuc ah oo masaaishii uu niqaashayo o ka hadlayo uu ku xidhay sixada xadiiska wax seegayna waa jiraan ama konton ama koob iyo konton labada mid buu ururiyey wadaad xadrami ah marka khulaasada waxay tahay tacliiqa uu imaam ku xidhayo mas'alo tegista uu ku tegaayo sixada xadiiska ku xidhayo waxaa ku xambaaray inaan sixada xadiiska u caddayn ama dariiq saxiixa aanu ka gaadhin taasina waxay caddaynaysaa inay dhici karto axaadiista qaarkood sixadoodu inay ka qarsoonto a'immada qaar keligiina maaha shaaficiya dee a'immada kalena saasay ahaayeen yacani waa tusaale uun weeye laakiin waa la helayaa imaam kastaba wax uu ku xidhay waa la helayaa ama masaa'isha qaarkood oo axaadiista ay sheegayso inuu mooday xadiisku inuu daciif yahay ama sixada xadiiska inuu ku xidhay yani saasoo kale waa jirta halkaas haynagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk